alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu ala muxamadi wala aali muxamed wa salama tasliima kaiira axkaamta nifaaska iyo axkaamta xaydka wuxuu sheikhu inoo sheegay raximah ullah in axkaamta xaydka iyo axkaamta nifaasku ay isku mid yihiin masaa'il macduuda mooyaane wixii kale inay isku mid ka yihiin axkaamahaad ku aragtay xaydka oo dhan nifaaskana waa ku imanaysa hadday tahay salaadda iyo soonku inaynay u bannaanayn gabadhii dhiigga caadada lahayd sidaan salaad iyo soontoonna uga asaxaynin inay la yimaadaanna aynay u bannaanayn ayaa gabadhii dhiigga dhalmada ku sugnaydna aynay ugu bannaanayn aynay uga asaxayn aynay ugu bannaanayn waxaa ka mida galmadii inaynay u bannaanayn in loo galmoodo gabadhii dhiigga xaydka lahayd saasoo kale sidii dhiigga dhalmada lahaydna galmadii uma bannaana waxaa ka mid a taabashadii musxafka ay taabanaysay sida gabadha xaa'idka aynay ah ugu bannaanayn baa gabadha dhiigga dhalmada lena aynay ugu bannaanayn dawaafku sidaan ugu bannaanayn gabadhii xaa'idada ahayd ayaa tan dhiigga nifaaska lena aan ugu bannaanayn yacnii tusaalaynu uga jeednaa laakiin axkaamihii oo dhan halkaas wada maray waxay kaga beddelan tahay dhowr masalo inta kale oo dhan waa kaga mid qur'aankay akhrinaysa gabadha xaydka qabtaa oo dhiigga xaydka leh waxaa la xukum noqonaysaa gabadha dhiigga dhalmada leh culammada odhanaysa maa bayna asurati waalrukba ninkuma taataaban karo hadday dhiiggii caadada leedahay dhiigga dhalmadana xukunkiisa ka yeelayaan nafs soo gelitaanka masjidka ay soo gelaysa ku sugnaanayso wahaa kada calaa kulli xaal labada baab axkaamtooda isku mid bay ka dhigayaan masaa'il macduuda laga reebaya masaa'ishaa waxaa ka mida ciddada oo gabadhii dhiigga caadada waa ku ciddo tirsanaysaa ama dhiigga laftiisa ha tirsato ama daahirnimada dhiigga ay ka daahirka noqonayso ha tirsatee cala alqawleyn dhiigga caadada waa ku ciddo tirsanaysaa ama tuhriga ay ka daahir noqoto laakiin dhiigga dhalmada kuma ciddo tirsanayso kuma ciddo tirsanayso marka wuxuu kuu sheegay alawalu alcidda fatuctabaru bialaaqi duuna nifaas liannahu in kaana alaaqu qabla wadci alxamli inqadat alciddatu biwadcihi la binifaas waayo alaaqu hadduu dhacay intaan uurka la dhigin ka hor ciddadu waxay ku dhammaanaysaa dhigista la dhigay ku dhammaanaysaa laakiin nifaaska kuma dhammaanayso sidaa markay u dhigto gabadhii waa cadad baxday hadduu alaaqu dhacay marka ilmaha dhigtay dabadeed way sugaysaa inta xaydka uu soo noqonayo dhiiggan dhalmada ma tirsanayso uma odhanayso dhiig baa hadda joogee kan kawdheh odhan mayso halkaana aan baraarujinne gabadhii dhiigga xaydka lahayd waxay ahayd iyadoo dhiiggii xaydka leh in la furaa waxay ahayd mid mamnuuc ah oo laynoo diiday oo wuxuu noqonayay dalaaqan sunnadii waafaqsanayn laakiin dhiiggii dhalmada hadday leedahay waa la furi karaa taa furitaankana waa kaga duwantay waayo dee ciddadeedii bay qaabilaysaa ciddadiina waxay qaabilaysaa iyadoo dhiiggii nifaaska ku sugan masalada labaad ee inoo sheegay waxay tahay muddat alilaa muddada uu ninku ka dhaartay xaaskiisa inuu u tago waxaanay tahay markuu afar bilood wax ka badan uu ka dhaarto ama ilal abadba uu ka dhaarto axkaamtii ilaagu kama dhalanayaan waxay afar bilood ka yar oo la odhanayo ama fur ama ka noqo liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabbusu arbacati ashhur waxaana noqonaysaa dhaartii inuu iska oofinayo xukunkii dhaartu waa jiraa waana oofinayaa laakiin axkaamta ilaag ee makhsuuska ahi afar bilood wixii ka yar kama dhalanayso laakiin afar bilood wixii ka badan bay ka dhalanaysa waa la sugayaa markaa uu dhaarto uu yidhaah weligay u tegi maayo uu sidaa ku dhaarto ama uu ku dhaarto shan bilood iyo wixii la mida ah. afarta bilood markay dhammaadaan ayaa waxaa la odhanayaa ima an tafii'a wa ima an tutalliqa ama waa inaad ka noqotaa oo gabadhan xaqeedii aad marisaa ama waa inaad furtaa qaadigii labadaa mid ayuu ku khasbaya alaaqana waa laygu khasbo waxba igama furmin odhan maayo waayo ikraah wuxuu qaybsamaa ikraahun bibaatil iyo ikraahun bixaq ikraah bixaq waa sax waana asaxaya kanna wuxuu noqonaya ikraah bixaq ayuu noqonaya marka muddada ilaaga ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin haddii gabadhii dhiiggii dhalmada ay leedahay muddadaa waa laga reebayaa ha ahaato markanu ka dhaartay in dhigga dhalmada ay lahayd ama ha ahaato dhexda inay ka timi oo iyadoo markan ka madran ayaa markuu ka dhaartay dabadeed oo muddadii loo tirinayo ayay gabadhii dhasho dhiiggii dhalmadu ka yimi intaa waa laga saarayaa bay leeyihiin bacdu ahlicilmi oo shaaficiyadii xanaabiladu wejigooda muctamadka ah waxay leeyihiin waa laga reebaya weji kaloo odhanaya waa loo tirinaya waa jiraa marka idan masaladan waa khilaafiya masalada ilaah ku saabsan muddada nifaaska in lagu tirinayo iyo inaan lagu tirinayn laga reebaayo wakhtigaa ilaagee afarta bilood ee la eegaayo waa masale culammadu isku khilaafsan yihiin marka qawl baa wuxuu leeyahay waa laga reebayaa waana labada weji ee masalada ku sugan mid ahaan ayaa saalix cinda ashaaficiya wakada alxanaabila laakiin xaydka muddadiisa lagama reebayo waa farqi u dhaxeeya xaydka iyo nifaaska masaladaasina lakiin waa sheegnay inay tahay mid laysku khilaafsan yihin athaaliu masalada saddexaad ay ku kala duwan yihiin albuluuq waa qaangaadhnimada yaxsulu bilxaydi walaa yaxsulu binnifaas qaangaadhnimadu waxay ku xasilaysaa oo ku sugnaanaysaa xaydka oo gabadhii dhiigga xaydka inay heshay ku qaangaadhaysaa laakiin dhiigga nifaaska qaangaadhnimadu kuma sugnaanayso oo kuma qaangaadhayso waayo marba haddii ay dhashay oo dhiig nifaas ka yimi xilligan ma qaangaadhinay horay u qaangaadhay oo caloosheeda ilme ma geli karo iyadaan qaangaadh ahayn marka qaangaadhnimadii horay u sugan tahay lianna almar'ata laa yumkinu an taxmila waayo gabadha uma suuragal ahaa inay uur qaaddo xataa tunzila ilaa markaa biyo ay yeelato inzaal ay samayso oo biyo shahwi ay ka soo baxaan ilaa biyaha ay yeelato ilma ma qaadi karto caloosheeda ilma ma geli karo inzaalku markuu dhaco lafteeda ayaa bulugu dhacay marka inuu ka dambeeyo maahee isla xilli bay dhacayaan fayakuunu xusuulu lbuluuqi bilinzaali asaabiq wuxuu noqonayaa qaangaadhnimadu inay xasishaa bilinzaali asaabiq biyodejintii hore ee ka horraysay ayuu ku sugnaanaya lilxamli xamliga ka horreysay uurka ka horraysay masaladan waa masalada saddexaad ay ku kala duwan yihiin dhiigga dhalmada iyo dhiigga xaydku masaladaasi waxay tahay gabadhii waxyaalahay ku qaangaadhaysa waxaa ka mida dhiigga xaydku inuu ka yimaado walow da'deedu haba yaraatabe marna waxay ku qaangaadhaysaa da'da waa inay shan iyo toban gaadho marna waxay ku qaangaadhaysaa dhiigga xaydka inay hesho marna waxay ku qaangaadhaysaa biyo inay ka yimaadaan oo inzaal ay samayso ixtilaam marka dhiiggii nifaaska marnaba kuma qaangaadhayso waayo qaangaadhnimadu dhiigga nifaaska waa inuu ka horeeyaa qaangaadhnimadu dhiigga nifaaska ama dhiigga dhalmada waa inuu ka horeeyaa marka haddii gabadhii ay dhiiggii nifaaska yeelato macnaheedu waxay tahay horey qaangaadh u ahaydoo caloosheeda marka ilmuhu galay waxay ahayd qaangaadh oo calooshii ilma ma geli karo haddaynay gabadhii shahwo yeelan waa inay buwayda timaadaa buydadaas markay timaaddo waa in marka biyihii ninka ka yimi iyo markaa ay kulmaan buwaydadu dabeed sidaas waa inuu ilmuhu ku samaysmaa min nudfatin amshaaj amshaaj waa maxay waa akhlaaq maxaa la isku daray biyihii ninka iyo biyihii gabadha ayaa isu yimi labadaa isku khaldamay amshaaj macnaheedu waa akhlaaq waa isku khaldan yihin labadii biyayow baa isdhex galay marka marba hadday uur yeelatay waxaad garatay inzaal inuu jiro oo shahwo ay yeelatay labada shahwana ilmuhu ka samaysmay idan salafan bay qaangaadh u ahayd horay u qaangaadhay marka nifaas bay ku qaangaadhay ma suuragal ah taasina waa bilijmaac furuuqda ay ku kala duwan yihiin damulxayd iyo damunifaas bay ka mid tahay waana farqi laysla ogol yahay ana dama alxaydi ida inqataca uma caada fi alcaadati fahuwa xaydun yaqiinan dhiigga xaydku ida inqataca hadduu go'o uma caada dabeedna uu soo noqdo filcaadati wakhtigii loo bartay gudihiisii uu soo noqdo fa huwa xaydun waa xayd yaqiinan xaa la yaqiinsan yahay ayuu xayd yahay milu an takuuna caadatuha amaaniyata ayaam waa sida inay caadadeedu ahaato siddeed maalmood fatara alxayda arbacata ayaam waxay arkaysaa xaydkii afar maalmood uma yanqaticu yowmayni dabeedna wuxuu go'ayaa xaydkii ou maqnaanayaa laba maalmood uma yacuudu fi alsaabici wathaamin kadibna wuxuu soo noqonayaa maalinta toddobaad iyo maalinta sideedaad fa hada alcaa'idu xaydun yaqiinan kaas soo noqday waa xayd xaal la yaqiinsan yahay yahbutu lahu axkaamu alxayd waxaa u sugnaanaya axkaamtii xaydka u sugnaanaya wa ama damu nifaasi dhiigga dhalmada miya ida inqataca qabla alarbaciin hadduu go'o afartanka ka hor uma caada fi alarbaciini dabeedna uu soo noqdo afartanka gudihiisa uu soo noqdo fa huwa mashkuukun fiihi waa mid laga shakisan yahay weeye fayajibu calayha an tusalliya wa tasuuma alfarda almu'aqata fii waqtih waxaa ku waajiba korkeeda inay tukato wa tasuuma ay soonto alfarda faralka ay soonto almu'aqata loo wakhtiyeeyey fii waqtihi wakhtigiisa gudihiisa ay ku tukato oo ku soonto yacnii faralkii wakhti mucayana loo wakhtiyeeyey inay la timaadaa laazim ku ah wuxuu ka ixtiraazayaa faral wakhti mucayana aan ku xadaysnayn waa sida soon qalla ah faral waa tahay laakiin wakhtigan mu'aqadku ma aha waxay qallayn kartaa wakhtigan waxayna qallayn kartaa wakhti kale marka mar haddaan wakhtigan mu'aqad ku ahayn shaki mar hadduu ku jiro dib ha u dhigato wakhti ay daahir tahay yaqiinan waa inay qallaysaa fa yajibu calayha waxaa ku waajiba an tusalliya inay soonto wa tasuumaya inay soonto alfarda almu'aqata faralka loo wakhtiyeeye inay soonto alfard almuaqata waxay u taallaa soonka fii waqtihi waqtigiisa gudihiisa waa soontaa fii waqtihi waqtigiisa gudihiisa waa soontaa wa calayha waxa xaaraan ka ah maa yaxrumu cala alxaa'id waxaa xaaraanta ka ah gabadha caadada qabta hayra alwaajibaat marka waajibaadka laga reebo wa taqdii bacda tuhriha maa facalathu fii hada dami wa taqdii way qallaynaysaa bacda tuhrihaa markay daahir noqoto dabadeed maa facalathu waxay samaysay fii hada dami dhiiggaa gudihiisa waxay ku samaysay way qallaynaysaa bimacnaa waxaa loo jeedaa soonkii ay soontay dhiiggaa gudihiisa ixtiyaatan waa inay u qallaysaa marka horena waa inay asalkii istisxaabtaa dhiiggani inaanu ahayn nifaas waa ay daahir noqotay dabeedna marka ay dhiiggii gudihiisa ay soontaa marka uu yidhi waa mashkuukun fiihi dee dhiiggani wuxuu noqon karaa nifaas mar hadduu nifaas noqon karo waa inay dib kala timaadda qallaysaa si ay yaqiinan waajibkii u gudatay oo soonkii faralkahaa yaqiinan uga dhacay ila inuu ka dhacay ishkaal bay leedahay wa taqdii bacda tuhriha maa facalatu fii hada dami mima yajibu cala alxaa'idi qadaa'uh oo ka mida waxyaalaha ay ku waajibka tahay gabadha caadada qabta dhiigga caadada leh inay qallaysaa waajib ku tahay salaaddii markaa waxayn ma qallaynayso salaaddii dib kale imanayso waayo hadday daahir ahaydna wakhtigay daahir ka ahayd bay salaadda la timi hadday dhiiggii dhalmada lahaydna dee dhiigga dhalmada leh salaad lagulama yimaado salaada wakhtigaa ka baaqatayna lama qalleeyo laakiin soonka marleyba waa la qalleeyaa labada dhiig soonkii laga tegey labada dhiig gudahooda dhiigga dhalmada iyo dhiigga xaydka waa la qalleeyaa fa kunnaa nu'maru biqadaa'i asawmi walaa nu'maru biqadaa'i asalaa haada huwa almashhuuru cinda alfuqahaa'i min alxanaabila sidaasi waa sida caanka ka ah culammada fuqahada ah min alxanaabilati ee ah fuqahada xanaabilo sida caanka ka ahi waa saas sheikha haddaba tarjiix kalu isagu maraya wasawaabu ana addama idaa caawadaha fii zamanin sida sawaabkee saxani waxay tahay dhiiggu idaa caawadaha hadduu ku soo noqdo gabadha fii zamanin wakhti gudihii uu ku soo noqdo wakhtigaasoo yumkinu ay suuroobayso an yakuuna nifaasan inuu nifaas noqdaa ay suuroobayso fa huwa nifaas waa nifaas waila haddaanay suuroobayn inuu dhiiggaasi nifaas noqdo fa huwa xaydun waa xayd ilaa an yastamira calayha fayakuuna istixaada inuu ku daa'imo ku sugnaado mooyaane oo markaa istixaadu noqonaya hadduu go'ima waayo de wuxuu noqonayaa istixaado wa hada qariibu mima naqalahu fi lmuqni kaasi wuxuu u dhow yahay mima naqalahu kuu ka soo raray muwafaq ibnu qudaama fi lmuqni muqniga ku soo naqliyey can alimaam maalikin imaam maalik uu ka soo raray xaysu qaala goortuu yidhi wa qaala maalikun maalik wuxuu yidhi in ra'at iddama bacda yowmayni aw alaatin hadday dhiigga aragto gabadhii laba maalmood dabadeed ama saddex maalmood dabadood hadday aragto yacnii min inqitaacihi wuxuu u jeedaa markuu dhiiggu ka go'ay dabadeed ayuu ku soo noqday laba maalmood markuu ka maqnaabay aragtay ama saddex maalmood markuu ka maqnaabay aragtay fa huwa nifaasun waa nifaas yani labada maalmood waxaa laga soo tirinaya ama saddexda markuu go'ay dabeedna waa soo noqday fa huwa nifaasun imaam maalik wuxu uhi waa nifaas wa ilaa fa huwa xaydun haddii kale wuxuu noqonayaa markaa xayd ayuu noqonayaa wuxuu tilmaamaya muddadii uu ka maqnaa hadday laba maalmood tahay ama saddex maalmood ama wax ka yar wuxuu noqonayaa nifaas hadday muddadu intaa ka sii badatana intuu maqna ay ka badatana wuxuu noqonayaa xayd mas'aladan sidaa ka aragtaan oo shiikhuba u tilmaamayo waa masalo culammadu ay isku khilaafsan yihiin oo ayna isku waafaqsanayn wa farqi bacdu ahlicilmi ay sheegeen farqigaasi wuxuu yahay dhiiggii xaydku hadduu go'o gabadhuna ay ahayd gabadh muctaado oo wakhti mucayanuu dhiiggaasi socon jiray wakhtigii isagaanu dhiiggu dhammaysan ayuu go'ay marka sidii caadada ahayd uu khilaafay khilaaf alcaada masalan sideed maalmood bay dhiigga caadada heli jirtay ama toddoba maalmood bay heli jirtay saddex maalmood ama afar maalmood markuu soconayay buu go'ay wuxuu maqnaa maalin buu maqnaa ama wuxuu maqnaa laba maalmood buu maqnaa haddana waa soo noqday waxay culammadu leeyihiin waa xaydun yaqiinan yaqiin ahaan waxay noqonaysaa xayd buu noqonayaa laakiin nifaaskii haddii wakhti mucayana gabadhani u baratay inay dhiigga dhalmada hesho masalan oo kale afartan maalmood ayaa dhiigga dhalmada uu joogi jiray labaatan markay maraysay ayaa dhiiggi go'ay ama soddon markay maraysay baa dhiiggi go'ay maalmo aan badnayn buu maqnaa laba maalmoodoo kalo ayuu maqnaa kadib buu haddana soo noqday kaa soo noqday waa dhiig laga shakisan yahay oo nifaas ma yahay mise ma aha shakaa ku jira kii hore muxuu ahaa waa xaydun yaqiinan buu noqday kan dambena waxaa la yidhi wuxuu noqonayaa mid waxa weeye laga shakisan yahay ma nifaas baa ma damu fasaad baa saas aawoodee culammada xanaabilo waxay iyagu mareen agtooda caanka ah haalibkoodu siday mareen ixtiyaad bay samaynaysaa gabadhu fasaad bay inuu yahay ugu camal falays cibaadaadkii ku waajibka ahayd waa inay la timaadaa xilligan ee xilligan ku qaydnaa salaaddii way tukanaysaa soonku hadduu wakhtigan mu'aqad ku yahoo ku gaar yahayna sida soonkii ramadaan soonku hadduu wakhtigan mu'aqad ku yahoo ku wakhtiyaysan yahayna way la imanaysa si iyadoo daahira soonkii aanu uga baaqan oo aynay ugu dambaabiyen kadibna waa inay qallaysaa dibka qallaysaa waayo wuxuu ixtimaali karaa inuu xilligan aynay daahir ahayn oo soonku aanu ka asixin waajibkiina weli dummaddeeda ku sugan yahay waxaa marka ugu horraysa loo odhanayaa soon soonkani waajib buu ku ahaa biyaqiin xilligan inay la timaaddo baabulixtiyaad weeye dib waxaa loo odhanayaa eh, qallee yaqiinan buu arrinkani ugu waajib ahaa soonkani dumaddeeda inuu ka dhacayna waa mashkuukun fiihi waa mid laga shakisan yahay lixtimaali inay nifaas ku sugan tahay idan min baab alixtiyaad waa inay qallaysaa markaa laba goor bay soonkii la imanaysa mar xilligii hore ah oo ixtiyaad ah iyo mar qallo ah marka labadaa goor yacni waxay noqonaysaa uun dembi un iska jirayso dembi inay iska jirayso sawaabku wuxuu yahay dhiiggu hadday markaa uu soo noqdo wakhti ay suuragal tahay inuu nifaas noqdo waxa loodhanaya waa nifaas idan ma soomayso ee dib uunbay ka soomayse haddii uu yimaado wakhti aanu suuragal ahayn nifaas noqdana xayd baa laga soo qaadaya markaana lama imanayso soonka xaaladan salaadana lama imanayso soonkii markaa waa inay dib ka qallaysaa ila an yastamira calayha fa yakuuna istixaada inuu ku daa'imo dhiiggaasi mooyaane go'iba waayo oo istixaadu markaa noqonaya wuxuu ku caddaaday istixaado inuu yahay marka labadu kuma wada waajibayaane waxay noqonaysaa in dhiiggan la yidhaahdo hadduu nifaas ka suuragal yahay nifaas ku xambaar haddii kale waxataa waa xayd labadaa wuxuu uga bixi karaa qariino kaloo ka baxsan in la helo waayo istixaadadu dhiig dabeeca maaha waa dhiig caarido ku soo darrinayo xala maradiya weeye waalaslu sixa gabadhana dhiigga ka imanaya waxa u asala dee haddii wakhti dhalmo la joogana inuu markaa dhalmo yahay dhiig dhalmo yahay haddaan wakhtigaa la joogin alaslu annahu xayd asalku waa inuu xayd yahay waxaa asalkaa looga bixi karaa qariino khilaafsan in la arko qariinadina wuxuu ku tilmaamay ilaa wa huwa muqtada ikhtiyaari shaykh lislaam ibnu taymiya shaykhulislaam ibnu taymiya siduu doortay waa siduu keensanayso doorashada ibnu taymiya waa siday keensanayso isaguna saasuu maray walaysa fi dima'i shayun mashkuukun fiihi bixasabi alwaaqic kama mid aha dhiigagga shay laga shakisan yahay sida waaqic iyo nafsul amarku yahay dhiig shakuun iskaga sugan yahay ma jiro walaakina ashakka amrun nisbiyun yakhtalifu fiihi annaasu bixasabi culuumihim wa afhaamihim ha yeeshe shakigu waa arrin nisbi ah oo nisbada dadka qaarkood ayuu u sugnaanayaa shakigaasi ku imanayaa qaarna aanu ku imanayn waa arrin nisbi ah yakhtalifu fiihi annaasu dadku waa isku khilaafayaan waa ku kala duwanaanayaan bixasabi culuumihim wa afhaamihim kolba sida cilmiyadoodu yahay iyo sida fahammadoodu yihiin waalkitaabu wasunnatu fiihima tibyaanu kulli shay kitaabkaiyo sunnada waxaa ku sugan shay walba caddaynta la caddaynayo walam yuujib illaahu subxaanahu calaa axadin an yasuuma marratayni aw yatuufa marratayn ilaahay kuma waajibin isagaa xumaan ka nasahane calaa axadin cidnaba an yasuuma marratayni inuu soomo laba goor aw yatuufa marratayni ama inuu tawaafo laba goor kuma waajibin ila an yakuuna fi lawali khalalun laa yumkinu tadaarukuhu ila bilqada ilaa an yakuuna fi lawali inuu ka hore ku sugan yahay mooyaane khalalun wax markaa nuqsaani ku sugan tahay yacnii sida fasaad inuu ku yimaado iyo wax la mida oo laa yumkinu aanu suuragal ahayn tadaarukuhu in laga daba tago oo khalalkaa la daweeyo oo la dhammaystiro ila bilqadaa qalla la qalleeyo mooye si kale in lagu dhammaystira aynay suuroobi karin ee xataa haddii khalalkii la tadaaruki karo oo laga daba tegi karo khalalkii waa la dawaynaya waa la buuxinaya waxa ka dhiman ee mid kale la kaalay la odhan ama xayu facala alcabdu maa yaqdiru calayhi min altakliifi bixasabi istitaacatihi faqad bari'at dimmatuh ama goorta uu addoonku sameeyo miyaa maa yaqdiru calayhi wuxuu kari karayo oo min altakliifi takliif ah bixasabi istitaacatihi qadarkuu kari karo uu kala yimaado uu sameeyo faqad bari'at dimmatuh waa beri noqotay dimmadiisu oo shaygaasi waa ka dhacay yani wuxuu awoodi karayuu la yimi oo takliif ah intuu kari karayey iyo siduu awoodi karayuu ula yimi dimmadiisi beri bay ka noqotaa waa ka dhacay shaygaas kama qaala tacaala laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha ilaahay ku kallifi maayo nafnaba karaankeediiyo awooddeeda mooye wax kale ku kallifi maayo wa qaal wuxuu kaloo allah yidhi fattaquu allaha ma statactum allah ka baqa ma statactum intaa kari kartaan rabbi ka baqa khulaasadiisu waxay tahay sheikha waa soo naqliyey sida marka culammada xanaabiladu ay u kala farqiyeen dhiigga nifaaska iyo dhiigga dhalmada marka midkood go'o wakhti ay suuragal tahay inuu nifaas noqdo ama xayd noqdo haddana soo noqdo inay kala farqiyeen oo midna yidhahdeen waa xaydun yaqiinan midna ay yidhahdeen waa mashkuukun fiihi ixtiyaatana marka ay ku dhiseen laakiin sheikhu wuxuu marayaa saxiixu inay tahay sida kale saasuu maraya sidaa kalena waa sidii jumhuurku ay mareen daliilka u daliishanayana waa caddeeyey sheikhu waa waadix marka qowlka uu sheegayo sheikhu oo marayo waa qowl quwadiisa le weeye alfarqu alkhaamis farqiga shanaad ee u dhaxeeya bayna alxaydi waannifaas dhiigga xaydka ama dhiigga caadada iyo dhiigga dhalmada annahu fi lxaydi idaa tahurat xaydka gudihiisa hadday gabadhu daahir noqoto qabla alcaadati wakhtigii loo bartay inay ku daahir noqonayso wakhti ka horeeya jaaza lizawjiha jimaacuha biduuni karaaha waxaa u bannaan ninka gabadhaa qaba inuu gabadhaa u tago u galmooda u bannaan xaalu jimaacaasi karaaha ka marhanyi wa amaa fi nifaasi nifaaska gudihiisa miyaa dhiigga dhalmada idaa dahurat hadday daahir noqoto gabadhu qabla alarbaciin afartanka ka hor fa yukrahu lisawjiha jimaacuha waxaa loo karaahiyeysanayaa ninkii gabadhaa qabay jimaacuhaa galmadeeda afartanku weliba markaa lama eegaayo inay muctaad xataa u ahayd waayo marka hore dumarka khaalibkooda afartanka inay dhiigga dhalmadu u baaqi yahay ayaa marka hore la yaqaanaa haddii gabadhaasi ay daahir noqoto afartanka ka hor fa yukrahu lizawjiha waxay culammada xanaabiladu yidhaahdeen waxaa loo karaahiyeysanayaa ninkii gabadhaa qabay jimaacuhaa gabadha inuu u galmoodo cala almashhuuri fi lmadhab yacnii qowlka caanka ah madhabka gudihiisa ama ra'yiga caanka ah madhabka gudihiisa marka lagu socdo wasawaabu annahu laa yukrahu lahu jimaacuha laakiin sida saxane sawaabkii waxay tahay waa inaan loo karaahiyaysanayn inuu ninkaasi gabadha u galmoodo wa huwa qowlu jumhuuri alculamaa waana sida culammada badankooda ay yidhaahdeen hadday tahay maalikiyo iyo shaaficiyo iyo xanafiyo intaba saddexda madhaboodee kaleba waxay qabaan inaan wax karaahiye ku jirin gabadhaasi hadday daahir noqoto calaamaddii daahirnimada aragto intay ku daahir noqotay yaanay afartan kaba gaadhinbe galmadii waa bannaantah wax karaahiyana kuma jirto lianna alkaraahata xukmun sharciyun maxaa yeelay karaahadu waa xukun sharci ah oo yaxtaaju ilaa daliilin sharciyin wuxuu u baahan yahay daliil sharciya ah. mar hadduu xukun sharciya yahay xukun kastoo sharci wuxuu u baahan yahay daliil sharci ah walaysa fii hadi almas'alati siwa maa dakarahu alimaamu axmadu mas'aladanna kuma sugna mooyaane waxa can cuhmaana ibni abilcaas uu ka sheegay cuhmaan ibni abilcaas annaha atathu qabla aarbaciin annaha zawjadiisu gabadhii uu qabay ninkaa saxaabiga ahi inay u timi atathu qabla alarbaciin afartankii ka hor bay u timi yacni way umushay afartankii aan dhammaystirmin ayay markaa u timi fa qaala laa taqrabiinii wuxuu ku yidhi ha ii soo dhowaanin waxay ku tiri daahir baa noqday dabeedna wuxuu ihi maya ilaa afartanka ay gaadhaysa isu dhowan wa hada laa yastalzimu alkaraaha kani ma laasimsanaayo karaaha ma laasimsanayo liannahu qad yakuunu minhu cala sabiili ixtiyaad arrinkaasi wuxuu uga dhici karaa waddo ixtiyaad iyo dadaal oo isleeyahay tawarucan iyo ixtiyaatan uu arrinka u samaynayo khawfan min annaha lam tatayaqan aduhra baqasho uu ka baqanayo daraaddeed ama xaaluu ka baqayo inayna yaqiinsan duhriga waxaa dhici karta inuu is yidhaahdo daahirnimadii yaqiin ma aha oo waxaa laga yaabaa inay duhri moodday waxaan duhri ahayn ama uu ka baqay min an yataxaraka addamu bisabab aljimaac inuu dhiiggu guurguuro oo dhaqdhaqaaqo galmada sababteeda oo deedna dhiig markii aan soo baxayni markaas sidaa ku soo baxo aw lighayri dalika min asbaab ama taas waxaan ahaynoo sababo kale ah ayaa arrinkan uga dhici karaa wallaahu aclamu calaa kulli xaal mas'alada uu sheikhu inoo tilmaamayaa waxay ku saabsan tahay waa mas'alo ay la gaar yihiin culammada xanaabiladu madaahibta kale lama wadaagaan dhiigga xaydka iyo dhiigga nifaaska waxay culammada xanaabilo ku kala farqiyeen waxay yidhahdeen culammada xanaabiladu dhiigga xaydku hadduu go'o intii loo bartay inuu joogaayo ka hor buu go'ay gabadhuna caado macruufay lahayd inuu intaa dhiigga hesho sida toddoba maalmood oo kale dhiigga heli jirtay shan markuu joogay dhiiggii ayuu go'ay waxay aragtay alqasat albaydaa calaamaddii caddayd biyihii yaraaye caddaa ayay aragtay waxay leeyihiin ninkii waa u galmoon karaa biduuni karaaha dhiiggii dhalmadu iyadoo afartankii aanu gaadhin ayuu go'ay culammada xanaabilada qowlkooda caanka ama ra'yigooda caanka ah waxay yidhaahdeen makruuhu waxa ah ninku inuu u tago ilaa afartanku dhammaanayo xaaraan maaha bay yidhahdeen lakin waa karaahiyo karaahadana waxay uga jeedaan karaahatu tanziih saasay uga jeedaan jamaahiiru ahlicilmi waxay leeyihin wax karaaha ku jirtaa ma jirto haddii gabadhu dhiiggii nifaaska heshay calaamadii daahirnimada aragtay alqasata albaydaa walow afartankiiba yaynay gaadhinbe ninkii waxa u bannaan inuu u galmoodaa u bannaan biduuni karaaha sidaa jumhuurku ku tageen oo almadaahib ahalaasa ay ka mid yihiin baana arjax ah waana sida sheikhu arjaxayo sababtu waxay tahay karaahadu waa xukun sharci ah xukunka sharcigana wuxuu u baahan yahay daliil walaa daliil waxa ugu badanee ay culammada xanaabila masaladan u haystaan waxay tahay waa asar laga sheegay cusmaan ibnu abilcaas inuu ku yidhi haweenaydiisa afartan ilaa ay gaadhaysa hay soo dhowaan ay ku tiri daahir baa noqday dabeedna uu ku yidhi ilaa afartanka aad gaadhayso afartanku uu dhammaanayo hay soo dhowaan culamada qaarkood waxay yidhahdeen lilixtiyaad bay noqon kartaa waxay noqon kartaa lilnafsiya isagoo xukun sharciga aan ka eegayn haddana nafsaddiisa inuu markaa karaahiyaystay waxay noqon kartaa inuu ixtiyaadka samaynayo is leeyahay yaqiinan aad hubsatid waa inta markaa wax ka soo noqdaan weliba asarka sanadkiisa dacfa ku jira sheekh albani irwaa ulkhaliilka waxau ku caddaynayaa inuu ka asixin ayuu markaa caddaynaya sanadku waa daciif marka iyadoo cusmaan ibn abilcaas oo keliya laga hayo ayaa weliba waxa raacday inaanu ka sugnayn maxaa lagu bineeyaa xukunkan kamaba sugneen imaam axmedna waxa uu samayn jiray aasaarta saxaabada laga soo wariyo wax ka xoog badan hadduu waayo walow sanadkooda dacfibaha ku jire waa iska weheshan jireen marka sidaas ayay ku dhisan tahay calaa kulli xaal farqigan in la sheegay buu u keenay laakiin farqi sugan saasaanu ahayn culamada shaaficiyadu waxay kaloo yidhaahdaan mas'alada istibraaguna xaydka waa ku sugnaadaa laakiin nifaaska kuma sugnaada oo yani nifaaskii ma sugayo ayay yidhahdeen istibraagii taasna waxa weye waa tilmaameen alfaslu asaabic fi isticmaali maa yamnacu alxayda aw yajlubuhu wamaa yamnacu alxamla aw yusqitah kitaabku wuxuu ka koobnaa toddoba fasal lixdii fasale hore waa soo maray mucda kitaabkuna waa lixda fasal ee hore oo dhiigagga dumarku ay helaan iyo axkaamtooda ayay ku saabsanaayeen hadday tahay dhiigga xaydka ama dhiigga caadada iyo dhiigga nifaaska iyo dhiigga dhabar furanka ama shubandheerka abwaabtanna waa muhim oo dhiigagga qaarkood baa isku qaldami karaa maadaama isku mawdic ka imanayaan khaasatan dhiigga istixaadada iyo dhiigga xaydku waa isku khaldami karaan masaa'il badan oo xoogaa ishkaal lena waa leeyahay baabku saas aawoodee culamada qaarkood waxay yidhaahdaan abwaabta fiqiga baabka ugu adagi waa baabka ku saabsan addima dimaa'u nisaa wadaadadii horena waaba isku xujayn jireen waxay sheegaan wadaaday ku adkaato oo yidhi la taxiidu wala nisaau tas'al ragna ma xaydo dumarna ku weydiin maayo dee wax saxanna maaha dumarkii waa weydiin karaan maayo guri walba waa joogaan ta kale mas-uuliyad baa qofka ka saaran hadday tahay xaaskiisii kuwii la dhashay kuwuu dhalay yacni waa u baahanayaan axkaam baana ku tacalluqdaa waxaana loo baahan yahy in la baro waayo cibaadaadkii waxay ku xidhan yihiin inay dhiigaggan ka madhan yihiin dhiigga dhalmada iyo dhiigga xaydka haddii aynay garanayn dhiiggan eh, dhabar furanka ama shubandheerka iyo dhiiggii xaydka aynay kala garanayn waxaa dhici karta iyadoo dhiiggan xanuunka ahee dhabar furanka uu ku sugan yahay inay mooddo inuu xayd yahay dabeedna inay salaaddiiba ka tagto tukan weyday inay soontii ka tagto ayaa suuroobi karta soonkiiyo salaadda inay la timaaddaa xilliganna ay ku ahayd mid ku waajib oo saaran ay sidaas ahayd waxaa dhici karta cagsiga sidaa lidkeeduna waa suuroobi kartaa iyadoo dhiiggii u diidayey salaadda iyo soonkaba uu joogo baa waxaa dhici karta inay mooddo dhiiggii inaanu ahayn ay iska tukato iska soonto istaado waxbaa kuu jira markaa saas aawadeed waxaa loo baahan yahay abwaabtan in loo aqoon yeeshaa aad bay markaa u habboon tahay risaaladana kolley waa risaalo kooban oo mawduuca ku saabsan masaa'il badanna waa ku soo aragnay waxaana loo baahan yahay masaa'ishaa in la sii jilciyo ayaa loo baahan yahay maaha haddee in lagu kaaftoomayo oo wax kaleba ruuxa aanu eegeyn laakiin waxay u noqonaysaa insha allahu bidaayo fiican ayay u noqonaysaa eh, marka waxaa loo baahan yahay masaa'ishan in si fiican loo hadmiyo adiladeeda iyo suwarkeeda iyo siday u kala baxayso iyo sida loo kala garanaayo oo loo kala soocayo aad iyo aad waxaa u muhiima ah in abwaabtan loo aqoon yeesho fasalkan ugu dambeeya intaynaan gelin duruustii horeynu soo marray wax su'aalah ama ishkaal ah ma jiraan kolle aasha waxbaa lagu bartaa su'aalaha cilmiga in laisweydiiyo waxay keensataa in markaa masaa'ishii si fiican loo garto waxaa laga sheegay cabdullaahi bnu cabaas markii la weydiiyo layihi cilmiga maxaad ku gaadhay wuxuu uhi bilisaanin sa'uul wa qalbin caquul waxaan ku gaadhay carab su'aal badan iyo qalbi weelayn badan marka aad waxaa u muhiima ah in waxa weeye kolley wixii ruuxa ka ishkaal gala inaanu qarsan masalada haddaad qarsato way ku qarsanaysaa in markaa la su'aalo ayaa fiican alfasl asaabic fi isticmaali maa yamnacu alxayda aw yajlubuhu wamaa yamnacu alxamla aw yusqituh fasalka toddobaad wuxuu ku saabsan yahay kii in la isticmaalo xaydka joojinaya bimacnaa dib u dhigaya aw yajlubuhu ama soo jiidaya wamaa yamnacu alxamla iyo wixii uurka mancinaya oo baajinaya aw yusqituhu ama soo ridaya oo markaa uurkii ku soo dhacayo waxaa jira ashyaa haddii la isticmaalo laga yaabo xaydkii inuu dib u dhigo ama haddii la isticmaalo ashyaa kale ay dhici karto inuu hore u soo maro oo xilligiisii xilli ka horreeya u yimaado ama uurkii wax baajinaya oo haddii la isticmaalo gabadhii aan waxba calool gelayn sida haalibka ah ama wax uurkii soo ridaya ashyaada axkaamtoodu maxay noqonaysa sheekhu waxa uhi raximahullah isticmaalu lmar'ati maa yamnacu xaydaha jaa'izun bishartayn gabadhu inay isticmaasho wax diidaya oo baajinaya xaydkeeda oo dib u dhigaya waa bannaan yahay in la isticmaalaa oo gabadhu ay isticmaasho wax dhiiggii xaydka baajinaya bishartayni laba sharti bay ku bannaan tahay waa labadaa sharti in labadaba la wada helo ay kulmaan kuma filla mid keliya in la hela alawalu shardiga koowaad anlaa yukhsha adararu calayha waa inaan laga baqin dhibaato aan looga baqin shaygaas isticmaalka shayga ay isticmaalaysaa dhib inuu ku keensado waa inaan looga baqayn in khushiya adararu calayha min dalik haddii looga baqo dhibaato shaygaas looga baqo inuu dhibaataynayo oo sixadeedii iyo caafimaadkeedii wax yeelayo falaa yajuusu ma bannaana inay isticmaashaa liqowlihi tacaala waxaa u daliila hadalkiisa allah uu yidhi walaa tulquu biaydiikum ila atahluka ha ku ridina ama ha ku tuurina gacmihiinna halaaga ha ku tuurina wax dhibaato u sababaya inay isticmaashaana waa nooc gacmaheedii inay ku tuurayso halaag bimacnaa darar wuxuu ugu jiro waxay gudagelaysaa cumuumka aayadda walow sabab gaaraba aayaddu hal ahaatee lianna alcibrata bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab waayo tixgelinta waxale lafdiga caamnimadiisii ee sababta gaarnimadeedu ma laha marka cumuumkaa la deliishanaya walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima wuxuu kaloo allah yidhi ha dilina nafihiinna ina allaha kaana bikum raxiima ilaahay wuxuu idin ahaaday idinkaa mid idin naxariis badan ayuu ahaaday wixii darar u sababay iyo dhibaato oy dhici karto inuu keensado waxaasi inuu dilana waxay soo gudagelaysaa nahyiga waayo sinaba nafta in lagu dilaa ma bannaana waxaa kale uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam laa darara walaa diraar yacni dhibi ma bannaana inuu ruuxu wax dhiba la yimaadaa ma bannaana xadiiskaasina waa haabit culammada qaarkood waa quweeye jidhkuna wuxuu ku yahay ruuxa ammaanuu ku yahay saas aawadeed waxay dhibaataynaya inuu ku isticmaala uma bannaana sidaan doonaan ka yeelayaa ma noqonayso saas aawadeed waxay noqonaysaa midaan bannaanayn haddii shaygaasi darar uu keensanayo baqashada dhibaatada looga baqayaa wuxuu noqonayaa in ama dhibi inay ka imanayso oo shaygaa dhib uu keenayo in la ogsoon yahay ama in loo badinayo cilmi la ogaaday oo sidaa lagu og yahay ama danni khaalib oo sidaa lagu malaynayo ayuu ku sugnaanaya wakadaa waxaa la mida danniga musaawiga ah hadday isla ekaato inuu dhib ka imanaysiyo inaanu ka imanaynin labada geesood ay isla eg tahay xaalka noocaasana waxay noqonaysaa ee raacaysaa xaggii danniga khaalibka aba ay xukum ahaan la mid noqonaysa waayo dar'u lmafaasidi muqadamun cala jalbi almasaalix dhibaatada in la daafaca ka horraysa masaalixda in la soo jeedo marka haddii labada geesood isla ekaato waa in marka dar'an lilmafsada waa in laysaga daayaa kaasi waa shardi anlaa yukhsha adararu calayha shardiga labaad an yakuuna dalika biidni zawj waa inuu arrinkaasi ku dhacayaa oggolaanshaha ninku u ogolaaday gabadhaa ninka qabaa inuu u idmayo u oggolaaday waa inay jirtaa in kaana lahu tacalluqun bihi xidhiidh marka xagga ninka ku saabsani hadduu ku sugan yahay oo bimacnaa xaq ninka ku tacalluqayaa hadduu ku xidhan yahay waa in idankiisa la helaa mislu an takuuna muctadatan minhu calaa wajhin tajibu calayhi nafaqatuha tacalluqaasi wuxuu noqonayaa mislu an takuuna waa sida inay noqoto gabadhii muctadatan minhu mid ka ciddo tirsanaysa isaga calaa wejhin waxay uga ciddo tirsanaysaa weji tajibu calayhi nafaqatuha ay ku waajibayso ninka korkiisa inuu masruufa ay ku waajibayso fatastacmilu maa yamnacu alxayda litatuula almudda waxay isticmaalaysaa dabadeed gabadhii wax xaydkii baajinaya si muddadu u dheeraato wa tasdaada calayhi nafaqatuha aynay u fara badato u siyaaddo masruufka uu masruufaya masruufka la masruufaya ninka si ay ugu badato ugu siyaaddo falaa yajuusu laha uma bannaano gabadhii xaaladdaas an tastacmila maa yamnacu alxayda inay isticmaasho wax xaydkii baajinaya oo dib u dhigaya xiina idin goortaas ilaa biidnihi inuu isagu u oggolaado mooye si kale uma isticmaali karto wax xaydkii dib u dhigaya wa kadalika in habata anna manca alxaydi saasoo kale u ahaaday hadduu sugnaado anna manca alxaydi xaydka in la baajiyo oo dib loo dhigaa amaba la manciyaa yamnacu alxamla inuu uurka mancinayo baajinayo falaa budda min idni zawj waxaa lagama maarmaana ninku inuu idmo oo oggolaado ayaa lagama maarmaanaa waxaysu xaysu sabata aljawaazu falawlaa cadamu isticmaalih wuxuu haddaba sheikhu yidhi goortuu sugnaado bannaanaanshuhu oo shuruuddu ay dhammaato la yidhaahdo waa bannaan tahay markaa lafteeda falawlaa waxa habboonoo yacni sii fiican oo sii dhowaansho badan cadamu isticmaalihi waxaa xaydkii dib u dhigaya ama baajinaya inayna isticmaalin ayaa awla oo fiican ila lixaajatin dan daraaddeed mooye si kale aynu isticmaalin lianna tarka atabiicati calaa maa hiya calayh maxaa yeelay tabiicada in laga tago oo loo daayo calaa maa hiya calayhi siday ku sugan tahay aqrabu ila ictidaali asixati faasalaama waa u dhowaansho badan tahay sixadii inay dheeli tiranto iyo markaa nabadgelyadii inay jirto ayay markaa u dhowaansho badantah sheekhu waxau inoo tilmaamayaa shardiga labaad isticmaalka gabadhu ay isticmaalayso waxaa xaydkii mancinaya walow si mu'aqataba ha u mancinayo ha u baajinaye waxaa kale u shardiya inuu ninku u idmay oo u ogolaaday waa haddii xaq markaa ninka ku tacalluqaa uu meesha ku jiro wuxuuna tusaaleeyey gabadha haddii la furay oo ay ciddo tirsanaysay ninkana masruufkeedu uu ku waajibayey xaaladdaas isticmaalka ay isticmaalayso wax xaydkii dib u dhigaya waxaa ka imanaysa muddadii inay dheeraato oo ninka masruufkii laga rabay uu ka bato marka ayna isticmaalin ashyaadan xaydkii dib u dhigaya marka hadday sidaas iyada a tahay oo wax ninkii ku kordhayaa uu jiro oo masruufa oo muddadii ku dheeraanayso waa in idankiisa iyo oggolaanshihiisa u idmay waa in la helaa ila iyadu ay doonayso si ay u hesho oo ay u farabadsato ayay waxaan u isticmaalaysaa nooc manfacii waa ugu jiri karaa ninka oo dee in muddadu dheeraato isaga laftiisa waxaa dhici karta rajcadii inuu heli karo haddii talaaqeedu uu yahay rajci uu sidaa yahay laakiin marka aanu talaqu rajci ahayn maslaxo gaara uga jirtaa ma jirto laakiin xaalaadka qaarkood dee culamadu isku khilaafsan yihin baa jirta gabadhii masruuf ma yeelanaysa intay ciddada ku jirto mise ma yeelanayso taasi waa mas'alo kale waa ogtihin wuxuu haddaba sheikhu inoo tilmaamaya haddaanu u idmin wax ku siyaadayaana uu jiro oo isaga xaq ah oo ku fuulaya inay isticmaashaa uma bannaana waxaa xaydka dib u dhigaya masale kale qudheeda waa tilmaamay shiikhu ida uu shardi xidhay masale kale uu shardi ku xidhayna shiikhu waa sheegay masaladaas waxay tahay hadday sugnaato in xaydka waxa mancinayaa uurkana uu mancinayo waxaa xaydka baajinayaa ama dib u dhigayaa inuu uurkiina diidayo oo baajinayo hadday sugnaato oo dhakhaatiir lagu kalsoon yahoo muslimiini ay caddeeyaan xaalkaasna inay isticmaashaa uma bannaanaanayo haddaanu ninku idmin marka taasi waxay ku xidhan tahay dhakhaatiirta lagu kalsoon yahay inay caddeeyaan dhakhaatiirta lagu kalsoon yahay inay caddeeyaan marka hadday sugnaato idan uu ninku u idmo la'aanteed kuma isticmaali karto wuxuu haddaba sheikhu ku gebagabeeyey goorta uu sugnaado bannaanaanshaha laftiisu sida habboone sii fiican waxay noqonaysaa inaynay isticmaalin waayo caafimaadka waxaa u dhowaansha badan dabeicada in sideeda loo daayo marka dan laga fursan waaye mooye si kale inay ku isticmaasho waxaa xaydka dib u dhigaya ma habboona waxaana loo jeedaa uun dee wax kolley si mu'aqata oo aan joogto ahayn u mancinaya ayaa looga jeedaa wakhtiyada qaarkood bayna gabadha u baahan kartaa wax xaydkii ka dibdhigaya masalano kale waxaa dhici karta xajka inay tagto xilliga xajka la joogaana waa wakhti kooban waxaa dhici karta ayaamihii cibaadadan ay ku jirtay xajka dee inay ka baqayso dhiiggii xaydku inuu ku yimaado oo dabeed markaa rufqadii ay la socotay iyo dadkii ay la socotay wakhtiga ay tawaafayaan ay tawaafi kari weydo marka ayaamahaasoo kale waxaa la sameeyaa in waxa weeye farmasiyada la tago dabadeed markaa in laga qaato kiniin kiniin yaroo la isticmaalo kiniinkaasi maalmahaasuu dib uga dhigayaa dabeedna si caadiya u cibaadaysan kartaa dawaafkii u samayn kartaa yacnii dadkii ula tukanaysaa wahaa kada hadhow marka dee xilligaasi uu tago dhiiggii si caadiya u imanaya si caadiya ayuu imanayaa waa caqaaqiir macruufa waxaanay culammadu sheegaan dumarkii saxaabiyaadka ahaa inay isticmaali jireen wakhtiyada xajka dhira inay isticmaali jireen xaydka ka dibdhigayaan taana ahlucilmiga waa soo naqliyeen cabdullaahi ibnu cumar laftiisa inay u sheegeen oo isaga laftiisa u tilmaamo uu yidhi geedkaas biyihiisa isticmaala calaa kulli xaal saxaabadana saasaa looga sheegay dumarkii saxaabiyaadka ahaa inay wakhtiyada xajka isticmaali jireen nooc dhiro ah ay uga jeedeen xaydku inuu ka dib dhaco waayo dan gaara gabadha ugu jirtaa inay dadkay la socotay la dawaafto oo camalladii la dhammaysato oo hadduu wakhtigii uu kaga beegmo dawaaful ifaadaha ay samayn lahayd dawaafkii rukniga ahaa rufqaduna wakhti deg dega ay ku baxayso waxaa dhici karta xaraj inuu meesha ka yimaado imka dadka qaarkood markay xajka tagaan dee waxay ku tagaan ayaam macduuday joogaan imka dadka yurubiya ka imanaya oo ka soo xajinaya maalmahoodu waa xadidan yihin bacda alxaji waxaa laga yaabaa inuu joogo saddex maalmood maka joogo kadibna madiine ay joogaan laba habeen ama saddex habeen usii hoydaan dabeedna ay tagaan waa wakhti jaan go'an marka wakhtiga hadduu saasoo kale u yar yahay ama ka yar baaba dhacda ay dhici karto laba maalmood inuu markaa waxa ay joogaan ay nastaan kadibna ay baxaan haddii wakhtiga xaydka kaga beegmo oo maalintii ay samayn lahayd dawaaf ifaada isla maalintaa uu xaydku ku yimaado de waxaa dhici karta toddoba maalmood inay markaa xayd ahaato amaba ka badan ay xayd ahaato sideed maalmood oo kale fuqahada qaarkood waxaabay qabaan sida shaaficiyadoo kale ilaa shan iyo toban maalmood buu xayd ku joogi karaa laakiin toddobada ama lixda aynu soo aragnay waa haalib nisaa markaa dee waxay noqonaysaa gabadhii kamana hadhi karto rufqadii rufqadii baaqashaday u baaqatana dhib baa ka iman karta diyaaradda lafteeda wakhtigeeda inaan la dibdhigi karin baa laga yaabaa haddii la dibdhigo yani lacag khasraad imanayso maa sida waddankeenna de ay yani markaa ka jiri jirtay kole markii hore inuu wakhtigu doono qofku marba ka dhigan kariyey sidaa fursadaas dadku ma wada haysan marka almuhim waxay u baahanaysaa inay isticmaasho wax dibdhiga wa ama isticmaalu maa yajlubu alxayda fa jaa'izun bishartayni ayda kii isticmaalka la isticmaalaya miyaa yajlubu alxayda yejlibu iyo yajlubu waa baaba catala in laamka la gudo caynulkelima ah ee in la hoos dhigo labadaba bannaan wixii xaydka soo jiidaya inay isticmaashaa fa jaa'isun bishartayni ayda waa bannaan yahay laba shardi buu ku bannaan yahay noqoshaynu ku noqonnay alawalu anlaa tataxayala bihi calaa isqaati waajib shardiga koowaad waxa weeye waa inaanay ugu xeeladaysan shay waajiba inay ku ridayso waa inaynay uga xeeladaysanayn tabay uga jeeddo waajib inay iskaga baajiso iskaga riddo waa inaynay ahayn mislu an tastacmilahu qurba ramadaan waa sida inay isticmaasho ramadaan markay soo dhowdahay oo kale ayuu isticmaasho min ajli an tuftira ayuu isticmaasho si ay u afurto aw litasquda bihi asalaatu ama ayuu isticmaasho si ay salaaddu uga dhacdo wanaxwi daalika iyo ashyaada la midka wa naxwu dalika athaani shardiga labaad an yakuuna dalika biidni zawj waa inuu arrinkaasi ku dhacaa ogolaanshaha ninka ninka gabadhaa qaba ogolaanshihiisa waa inuu ku dhacaa lianna xusuula alxaydi maxaa yeelay xayd in la helaa yamnacuhu wuxuu u diidayaa min kamaali listimtaac raaxaysi dhammaystiran ayuu u diidayaa min kamaali listimtaac raaxaysi dhammaystiran inuu ku raaxaysto ayuu u diidaya falaa yajuusu isticmaalu maa yamnacu xaqahu ila biridaah ma bannaana isticmaalu maa kii in la isticmaalo yamnacu diidaya xaqahu ninka xaqiisa diidaya ilaa biridaahu raalli ahaanshihiisa in lagu isticmaalayo mooye si kale inay u isticmaashaa uma bannaana wain kaanat mutallaqatan hadday tahay gabadhu mid la furay fa inna fiihi waxaa ku sugan isticmaalka ay isticmaalayso waxa xaydka soo jiidaya oo soo dedejinaya tacjiila isqaati xaqi zawj zawjka xaqiisa ridista la ridaayo wax soo dedejinaya ayaa ku sugan oo min alrajcati xaqa ninkoo inuu ceshado gabadha ah in kaana lahu rajca hadday u sugan tahay ceshad uu ceshanaya hadday u sugan tahay bimacnaa talaaqu uu yahay talaaq rajci ah sheekhu waxau inoo tilmaamaya raximahullah xaydkii wax soo dedejiya inay gabadhu isticmaashaa ma u bannaan tahay sheikhu wuxuu yidhi haa laba shartay ugu bannaan tahay shardiga koowaad taxayul waa inaynay ahayn ama taxayul xeeladaysi ay doonayso xaq ku waajibay inay iskaga riddo waa inanu ta ahayn ee xaq ku waajibay inay iskaga riddo hadday uga jeeddo ay saa u isticmaalayso waxay noqonaysaa inay isticmaasha midaan u bannaanayn oo culammadu qaacid ahaan waxay leeyihiin yacni kullu xiila liisqaadi waajibin falaa yajuusu ficluha xeelad kasta oo loo sameeyo si waajib loo rido in la sameeyaa ma bannaana in la sameeyaa ma bannaana xeeladaha xaaraan lagu bannaysanayo ama waajib lagu ridayana waa xiyal muxarama addilayna leedahay inay xaaraan tahay oona bannaanayn nimankii yuhuudda ahaa waxaa loo diiday yowma sabti inay ugaadhsadaan baa loo diiday dabeed waxay sameeyeen xeelad ay ku bannaysanayaan xaaraantii oo waxay sameeyeen inay maalintii ka horraysay inay waxaweeye gacama jeexaan meelo biyuhu soo galaanoo badda ka mida inay sameeyaan inay waxaweeye markaa shabakada dhigtaan waxay dhiganayaan taas ka hor wakhtigii sabtida ka hor bay dhiganayaan kadibna sabtidii kalama baxayaane sabtida kadib bay kala baxayaan waxay ka mid tahay waxyaalaha muxaramaadkaay ku dhaceen bay ka mid tahay waxaa laga xaaraantinimeeyey xaydhaha wax ka mida markaasaa waxay sameeyeen xaydhihii inay shiilaan subag baa ka baxay subaggii inay iibiyaan oo dad kale ka iibiyaan lacag baa beddelkeeda ay qaateen lacagtiibay dabeedna cuneen waa taxayul yaa xadiis waxaa lagu soo wariyey ahlucilmiga qaarkood ay taxsiiniyeen inkastoo sanadkiisa maqaal ku jiro siday culammada qaar sheegeen laa tartakibuu maxaarim allah fatastaxilluu maxaarimahu biadna alxiyal yani waxyaalaha muxaramaadka ha la imanina dabeed aa xalaashataan waxyaalaha rabbi xaaraantinimeeyey biadna alxiyal aw laa tastaxilluu maxaarim allaahi biadna alxiyal ama wuxuu ahaa ha xalaashanina maxaarimta ilaahay xeeladaha ugu sahlan ama xeeladaha ugu yar ha ku xalaashanina aw kama qaala calayhi asalaatu wasalaam in habata canhu bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen xadiisku waa xasan waana sida ibnu taymiya waghayruhu ay sheegeen laakiin albaani waxau yidhi sanadkiisu waa daciif rawahu ibnu bata waghayruh masalada ku saabsan xiyalka ibtaalulxiyal wuxuu ka leeyahay shaykhulislaam ibnu taymiya kitaab buu ka leeyahay kitaab weynoo mujalladu ka qoran alcalaamatu ibnuqayim kitaabkiisa iclaamu almuwaqiciin can rabbi alcaalamiin masalada ku saabsan ibtaalulxiyalka aad buu ugu dheeraaday kitaabka gudihiisa dhowr boqol oo safxo ayuu kaga hadlayaa adilo badan oo tacliil iyo nusuusba isugu jirta u soo daliishaday in laba boqol gaadhaysaa dhici karta ama ku dhowdahay ibnuqayim wuxuu caado u leeyahay masale markuu wax u daliishanaayo istidlaalkeeda waa ku dheeraadaa kuma kaaftoomo wax yar siduu sameeyey sadu daraa'ica inuu sagaal iyo sagaashan daliil u soo daliishado waa siduu sameeyey ibtaalulxiyalka inuu markaa waxa weeye saa u taxayo ya daliilka boqol iyo lixdan iyo kada boqol iyo intaas yacni saa u wadayo dhowr boqoloo safxo kaga warramay mar isagoo sheegaya ibnu xajar alcasqalaani fatxulbaariga ayuu mas'ale wuxuu yidhi waa ku dheeraaday ibnu qayim istidlaalka mas'aladan uu deliishanayo waa mas'ala min almasaa'il tan may ahayn ka caadatihi maxaana saasoo cabiraya marka shaygii la doonaayo xaaraan in lagu bannaysto ama waajib lagu ridaa waxay noqonaysaa xeeladdaasi midaan bannaanayn shardiga labaad waa inuu ninku u idmay waayo gabadhii in xayd ka yimaadaa wuxuu u diidayaa ninkii si yacni dhammaystiran inuu ugu raaxaysto oo galmadii u diidayaa marka wax xaqiisii ka nuqsaaminayo wax uga dhimaya dee inay isticmaashaa uma bannaana haddaanu u idmin hadduu furay lafteeda wax xaydkii soo deddejinaya inay isticmaashaa dee in si degdega ciddadii u dhammaato hadday ku ciddo tirsanayso xaydka baa ka dhalanaysa oo rajca aanu yeelan taasna waa hadduu xaqu rajca ku leeyihi nebigu wuxuu idhi calayhi salaatu wasalaam laa yaxilu lilmar'ati an tasuuma wa zawjuha shaahidun ila biidnihi xadiiska bukhaariga gabadhii xalaal uma aha inay soonto iyada oo ninkeedu joogo inuu u idmo u oggolaado mooye si kale inay u soontaa uma bannaana waxaa loo jeedaa soonkii sunnaha ahaa saas aawoodee axaadiis kale ku soo aroortay oo sheegaysa laa tasuumu almar'atu min hayri shahri ramadaana wa zawjuhaa shaahidun ila biidnih gabadhu ma soomayso yacnii yaynay soomin nafyun yuraadu bihi nahyu ramadaan soon aan ahayn iyadoo ninkeedu joogo inuu u idmo mooyaane kutub badan baana saa loogu soo wariyey oo saxiixiyo iyo sunannaba leh riwaayo bayhaqi soo wariyey fii macrifati sunan waxay sheegaysaa tatawucan inay tilmaamayso marka Eh, waxaa looga jeedaa arrinkan inaanu u bannaanayn laa yaxilu lilmar'ati an tasuuma wa zawjuha shaahidun ila biidnihi rawaahu albukhaari soonkan sunnaha maxaa loogu diiday waxaa loogu diiday tamatuca uu ninka ku raaxaysanayo gabadha waa mid awqaaddoo dhan inuu ku raaxaysta ay u bannaanta qadarka waajibaad ay ku mashquulsan tahay mooye iyo qadarka maanic kale ku sugan yahay mooye intii kaleoo dhammi waxay ku baaqi tahay inuu xaqiisii ku faafsan yahay xilligu doonaba marka shay aan ku waajib ahayn in xaqiisii ay ku nuqsaamiso ay ku carqaladayso mid u bannaan maaha soonkay rabbi ugu dhowaanaysay haddii caynkaa laga yidhi markuu sunno yahay idan la'aan inayna ku samayn karin bal shay aan qadarkaaba gaadhayne gaayatu maa fi lamri mubaax inuu noqdo uun ku soo dhacaya siday idan la'aan xaqiisa ugu carqaladayn kartaa yani xaqiisii ugu mancin kartaa ama ugu diidi kartaa ama xaqiisii ugu baajin kartaa waa yahay marka laba shardi buu ku bannaanaaday waxaydkii soo dedejinaya waa inaynay waajib ku ridaynin oo muraadkaa uga jeedin mar labaadkana waa inuu ninku u oggolaaday shardi saddexaad baa culammada qaarkood ay ku darayaan oo ku saabsan waa inaan dararna caafimaadkeeda ugu jirin waayo shayga haddii darar ku jiro in lala yimaadaa ma bannaananayso wa ama isticmaalu maa yamnacu alxamla fa calaa nowcayn kii in la isticmaalo miyaa yamnacu lxamla uurka diidaya oo baajinaya isaguna laba nooc buu ku sugan yahy alawalu an yamnacahu mancan mustamira nooca koowaad wuxuu yahay waa wax mancinayoo baajinaya uurkii ee diidmo daa'im ahoo joogto ah oo marnaba gabadhu aynay uuraysanaynin fa hada laa yajuus kaa in la isticmaalaa ma bannaana liannahu yaqtacu alxamla maxaa yeelay uurkiibuu goynayaa fayaqilu naslu waxa yaraanaya tarantii baa yaraanaysa wa huwa khilaafu maqsuudi shaaric shaaricu wuxuu rabay waa mid ka hor jeeda oo khilaafsan min taksiiri alummati alislaamiya ummadda islaamka in la badiya waliannahu laa yu'manu an yamuuta awlaaduha almawjuuduun waa midda kale lagama aamin qabo ubadkeeda joogaa inay dhintaan fatabqa armalatan laa awlaada laha dabeedna ay noqoto midaan wax u badaba lahayn marka noocan koowaad wuxuu yahay wixii diidaaya uurka si daa'ima u diidaya oo gabadhu marnaba aynay uur yeelanayn yani wuxuu sababayaa cuqmi way iska mudaysaa oo uurkii waaba ka joojinayaa wax uura ma yeelanayso noocaasi ma bannaana wuxuu noqonayaa mid u noqonaya sababtuna waxay tahay eh, haddii dumarkii ay iska mudaan ubadkii dee ummaddii inay yaraataa ka imanaysa waxaana la rabaa ummadda in la badiyo ummati almuxamadiya tazawaju alwaluuda alwaduuda fa innii mukaasirun bikum alumama yowma alqiyaama marka taranta in la badiyaa layna amray tarantii in la yareeyo maqsuudkii shaaricu rabay waa mid ka hor imanaysa marka laba tacliil buu ku dhisay tacliil waa kaas waa khilaafu maqsuudi shaaric arrinka labaadna wuxuu yahay lagama aamin qabo ubadkeeda jooga inay dhintaan lagama aamin qabo waxaa dhici karta ubadkeeda jooga intay dhintaan dariiqay ubad kale ku heshaana inaanu jirin ila waa iska muddayey ficlanna waaba dhacday waxaa la soo naqliyey gabadh saddex carruura lahayd oo dabeedna tii saddexdan baa igu filan dabeedna iska mudday saddex caruuray lahayd saddexdaa igu filan bay tiri dadka gaalada markaa dhaqankooda kala qaatay dee ubadka badan kuma dadaalaan badiba ubadka ay doonaan ama waa laba ama waa saddex dabeedna waa iska mudday marka iska mudday ayaa saddexdii caruuriba waxay ku dhinteen wakhti yar ma khilaala ah, usbuuc bay yidhahdeen wakhti yar gudahood bay ku wada dhinteen ubad dambena ma heli karto dee waabay iska mudday ubadkii waxay noqotay markaa inay ubad la'aan ku soo baxdo xataa qofka ubadkiisu hadduu door yahay ubad doora leeyahay kama aamin qabo ubadkaas inay wada baxaan waxaa la ii sheegay gabadh baa waxay lahayd ay dhashay toban carruura wuxuuse tobankuba ka caameen oo toban kuba gaashaan qaadeen markaasaa shanay guriyaysatay waa islaanaan aan garanaya toban bay ahaayeen carruurtu kuba waa qaan gaadheen oo waa ka caameen shan ka midaa guriyaysatay tobankiiba wakhti isku dhow bay wada dhinteen wax alla wax ka hadhayna ma jiro xataa shantii guriyaysatay tarani kama hadhin anugu waxaan garanaya iyadoo wax ubadi aana u baaqi ahayn marka saas aawadeed ruuxu inuu iska mudo oo yidhaahdo anigu intan baa igu firan ma arrin qalada wey athaani an yamnacahu mancan mu'aqata nooca labaad waa wax uurkii baajinaya oo joojinaya joojin wakhti ku xadidan oo aan mar walba ahayn daa'im ahayn milu an takuuna almar'atu kasiirata alxamli waa sida gabadhu inay ahaato mid uur badan ximli iyo xamli baa kala jira wixii dhabar lagu qaado ximli baa la yidhahdaa waliman jaa'a bihi ximlu baciir wixii uurka lagu qaadana waxaa la yidhahdaa xamli ayaa la yidhahdaa geedka midhaha saaran isaga ximli iyo xamliba waa la odhan karaa milu an takuuna almar'atu kaiirat alxamli waa sida gabadhu inay ahaato mid uuraysad badan waalxamlu yurhiquhaa uurkuna uu markaa dhibaataynayo yacnii aad buu markaa u dhibayaa uurku ay yutcibuha waxaa loo jeedaa tacab shadiid iyo dhibaato daran baa loo jeedaa fatuxibu an tunadima xamlaha kula sanatayni marah waxay jeclaysanaysaa inay nidaamiso uurkeeda labadii sanaba mar si ay u uraysato aw naxwa daalika ama wax la mida ayay jeceshahay ama intaa wax la mida ama laba sano mar ha la yidhaahdo ama wax kale ku dhowba ha la yidhahdo fa hada jaa'izun noocaasi waa bannaan yahay laakiin wuxuu ku bannaan yahay bisharti an ya'dana bihi zawjuha ninkeedu inuu u idmo shardiga iyadoo lagu xidhayo wa an laa yakuuna bihi dararun calayha iyo inaan dhibaato ayna ku sugnayn waxa ay ku nidaaminayso dhibaato uu dhibaataynayo waxaasi waa inaan jirin wa daliiluhu waxaa u daliila ana asaxaabata kaanuu yacziluuna can nisaa'ihim fii cahdi nabiyi sala allahu aleyh wasalam saxaabadu inay ahaayeen saxaabadii rasuulku sala allahu aleyh wasalam qaar casli ku sameeya dumarkooda wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam min ajli an laa taxmila nisaa'uhum si aan dumarkoodu u uuraysanin ayay casliga u samayn jireen falam yunhaw can dalik lagama reebin arrinkaas waalcaslu an yujaamica zawjatahu wayanzica cinda alinzaari casligu waa maxay waalcaslu casligu an yujaamica waa inuu u galmoodo zawjatahu haweenaydiisa waa inuu u galmoodo wayansica dabeedna uu ka sibo cinda alinsaali markuu biyodejinayo marka biyuhu soo baxayaan ayuu kala baxayaa fayunzila khaarija alfarji oo dabeedna markaa uu ku biyodejiyo bimacnaa biyaha uu ku daadiyo meel xubinta taranka ka baxsan noocan labaadee uu sheikhu inoo sheegaya waxay ku saabsan tahay waa wax uurkii si aan joogto ahaynoo daa'im ahayn u joojinaya wakhti mucayana ayuu joojinayaa laakiin joogto ma ah oo daa'ima a bannaanta in la isticmaalaa sheikhu wuxuu leeyahay haa haddii xaaja keensanayso dhibina aanu ku sugnayn ninkuna uu u idmo way bannaanta danta keensanaysaa waxay tahay gabadhii waa inay uur badan tahay uurkanna uu daciifinayo oo aad markaa tabcaan ay ugu noqonayso gabadhuna mar walba sida caloosheeda wax u galaan baa sahlan marka sannad walba inay dhashaa waxay ku tahay dhib badan hadday noocaasoo kale noqoto ma joogtayn karto inay sannad walba dhasho farsamo ilmihii ku kala yaro fogaanayo haatan labadii sanaba mar in la sameeyo haddaan dhibaata ku sugnayn ninkuna oggolaado wax dhibi kuma sugnaa shuruudaha haddii la helo dhibi kuma sugnaa waan nidaamin waxaana u daliila buu yidhi casligay saxaabadu samayn jireen kunna naczilu waalqur'aanu yanzil waata abu saciid iyo jaabir labaduba ay yidhaahdeen casli baanu samayn jiray iyadoo qur'aanku soo degaayo saasay odhan jireen bimacnaa waana laga reebi lahaa haddaynay bannaanayn farsamooyinka lagu kala fogeeyo ilmahana waxaa ka mida casligaasi waa ka mid laakiin waxaa dhici karta iyadoo casliga la sameeyey haddana inay wax alool galaan oo wax yari ay ka sabqaan ama ha dareemo waxaas ama yaanu dareemin marka xatmi maaha ilaaba ilaa inuu ku baaqanayo laakiin waa aqlabi shay labaad waa dhacdaa inuu kala fogeeyo nuujintu waa dhacdaa inay kala fogeyso iyadana waa dhici kartaa dumarka qaarkood iyagoo ilmihii nuujinaya in wax calool galaan maata la isku nuug bay qaaday bimacnaa iyadoo ilmihii nuujinaysaa ay uurna yeelato waxayse sheegeen dhakhaatiirta qaarkood gabadhu marka nuujintu ka baajinayso in caloosha wax galaan sharday leedahay shardigaasi wuxuu yahay gabadhaa waa inaan naaskeedu godlan iyadoo ilmuhu ayna afka ku hayn waa inay markaa isku dhadhowaataa siday u nuujinaysaa iyadoo ilmihii aanu naaskii jaqaynin oo afka ku haynin uu godlado ay naasihii godladaan waa dhici kartaa inay uuraysato laakiin waa in lagula dadaalaa haddii la rabo naaskaasi iyadoo ilmuhu afka ku haya mooye si kale waa inay godlan laakiin haddii intuu godlado naasahaasi ay da'aan dabeedna markaad dambe la doonato waa dhici kartaa in wax calool galaan dhakhaatiirta qaarkood saasay sheegeen marka dariiqooyin kale qudheedu waa jiraan oo dabiici ah oo ilmaha lagu kala fogeeyo dariiqooyinkaa waxaa ka mida waqhtiyada qaarkood bay diyaar tahay booyadadu wakhtiyada qaarna diyaar maaha wakhtiyada diyaarka taa la isdhaafinayaa gabadhi marka ay caadadii ka maydhato intan hore waxay yidhaahdaan waxba diyaar maaha laakiin ixtimaal baa jiri karay kaba fogowga shan maalmoodoo dhexda ku jira bay booyadadu diyaar tahay ka soo bilow maalintay caadada heshay kow ka soo tiri isku tiri inta xaydka iyo inta duhrigaba isku tiri labiyo toban marka la gaadho habeenkaa labiyo tobnaad laba iyo tobanka saddexiyo tobanka afariyo tobanka shaniyo tobanka lixiyo tobanka afar habeen ama shan habeen baaba waydadu diyaar tahay waa sida khaalibka ah wixii intaa ka dambeeya haddii la dhaafo oo xagga caadada dambe ay soo dhowdahay loo sii dhowaado habeenkaa lixiyo tobnaad la dhaafo wixii ka dambeeya wax diyaari ma jiro siduu doonu u isticmaali karaa haalibanna waxba ma caloolgelayaan halkaa inoogu joogo wakhtigaa dhacay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub